بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى قصة تدي النبي الصالح في ثمود آيات تضباطني يصدح إلى آيات سديتني يتضبع رسوشي وحاكمة قصة وأرسلنا وأن أدريب ألا يري ilaa amuuda reer amuud akhaahum walaalkood saalixana qaala wuxuu yidhi saalix yaa qowmi tolkayow ucbudullaaha alla caabuda maa lakum idinma sugnaan min ilaahin ilaah oo kayruhu alla kayrka ah faqad jaa-adkum waxaa idiin timid bayinatun markhaati xujacad min rabbikum rabbigiin idinka timid haadihi tani naaqatullaahi alla hashiisi weye aayatan aayad xaalay u tahay lakum idinka fadaruuhaa iska daaya taakul ha cunto fii ardilaahi ilaahay dhulkiisa ha cunto eh walaa tamasuuhaa ha taabsiinina bisuuin xumaan oo fa yakudakum uu idin qabto haddaad hashaa taabataan cadaabun cadaab aliimun oo kulul nabiyulaahi saalix nabiyulaahi saalix binu cubayd binu aasif waxaa loo diray reer hamuud hamuud binu caasir binu iran binu saam waxay yileen shaam iyo xijaaj dhexdooda ilaa waadilqura waa dad fara badan oo barwaaqaysan bay ahaayeen nabiyullaahi saalax baa loo diray sida ambiyada dariiqadeedu tahay nabiyullaahi saalax wuxuu ku yidhi war alla aan alla ahayni ma jiray alla caabuda xujooyin cad baa ay timi haadihi naaqatullah hasha waxay iyagaa ka dalbay iyagaa yidhi xujo noo keen cad markaa oo weliba dhagaxan intay farta ku fiiqan dhagaxanu hadhalahal haddii ilaahay dalabkiina yeelo may oo ma rumaynaysaan haabayidhahan ballan bay ka qaadeen nabi llaahi saalix allihiisu bariyey salixii baa dhaqdhaqaaqay har baa ka soo baxday oo toban bilood joogta marka ninkii jundac binu camar oo boqorkooda aha wuu raacay iyo dad fara badan oo kale duaab nin la yidhaha duaab binu camar binu waliid iyo xubaab oo ninkii asnaamta xukumi jiray ah iyo dad fara badanna way beeniyeen marka mudday hashu waxay ahayd neef si kalaa bay ahayd wax weyn bay ahayd marka maalinna iyadaa cabbi baa yaa la yidhi sida qur-aanku inoo sheegay maalinna idinka maalintaa ay iyadu cabi caana idinku deeq caana idinku deeqda qur-aanku kuma jirto marka saasay muddo ahayd neef weyn bay ahayd markay toga kusoo dhaadhacdo xoolaha ay haystaan way didi jireen mudday sidaa ahay markaasay yidheen war uma adkaysan karee sidee yeella laba gabdhood oo mid la yidhaha cunaysa bintu khanam gabadhna la yidhaahdo saduuf waxay ku heshiiyeen gabdhihii gabadha hore waxay leedahay gabdho fara badan oo qurqurux badan xoolo badanna way haysataa gabadha dambana iyadaa qurux badan nin muslima ah qabo iskaga tegay waxay yidhaahdeen oo yaboohiyeen ruuxii hashaa gawraca dadkii hashaa gawraca gabadhaan caruurta lahayn anigaa diyaaro abay tidhi tii kalena gabdhahaygaa diyaaro abay tidhi nin la yidhaha qudaad binu saalif iyo nin la yidhaahdo eh, ibnu mahraj labadaasaa soo baxay gabadhii aan caruurta lahayn nin bay u yeedhan jir warkaale hawshan ka qayb gala wuu diiday kaas haa yaa yaa waxeeyey hashii bay u gabadeen marka leeb buu ku dhuftay ninkaa mahraj baa leeb ku dhuftay way cabaaday hashii kii kale marka isagoo ku degdegin yay gabadhii qunayb ahayd baa gabdhaheedii mid ka mida wejigaaga tusiri wuu ku booda wuu boqnagooyey markay hashii fadhiisatayna way gowraceen markaasay waxay yidhaahdeen toddoba nin oo kalena way la socotaa sagaal nin bay noqdeen tiscatu rahdin yufsiduuna fi lardi ninkan hadduu nebi yahay aan iska horraysiino hadduu beenaalo yahay aan iska horraysiino way tashadeen iyagoon weli tashigii fulinin bay dhinteen iyagii oo dhagax iyo waxbaa ku dhacay nabiyullaahi saalix wuxuu ihi saddex maalmood saddexdaa uun jooga yidhi saddex maalmood suuratu namal soo ma ahayn saddexdaa maalmood joogu yidhi maalintii hore wejigoodu booruu noqday isfiraar maalintii ku xigtay wuu guduutay maalintii ku xigtay waxa weeye madow buu noqday way halaagsamaysamarkasaas wailaa amuuda arsalnaa ilaa amuuda waxaan u diray akhaahum walaalkood saalixana qaala wuxuu ihi saalix yaa qawmi tolkayo ucbudullaha alla caabuda maa lakum idinma sugnaanin min ilaahin ilaah idinma sugnaanin xagga carabiyada mintaas waa ziyaada laydhaha maa lakum ilaahun wey min ilaahin oo ayruhu adkayn bay faa'iideyn qad jaaatkum waxaa idiin timid bayinatun xujo min rabbikum rabbigiin haadihi naaqatlahwey waa hashii alle lakum waxay idiin tahay aayatan aayad aayatantu waa xaalo aayatan xaalo ay calaamad tahay lakum idinka fadaruuhaa hashaa ka tago iska daaya taakulhaa cunto fii ardillaah ilahay dhulkiisa ha iska daaqde waxba idinkama rabtee biyaheedaana ha iska cabtee lakum shirbu waan ka la yidhi walaa tamasuuhaa ha taabsiinina hashaa bisuu'in xumaan ha taabsiinina oo haddaad xumaan taabsiisaan fayaakudakum uu idin qaban oo idinku dhici cadaabun cadaab aliimun mulimun xanuujiya wadkuruu war nimanyahu xusuusta oo qalbiga ku hayo dib u daraaseeya id waqti jacalakum alla idinka yeelay khulafaaa kuwa dhulka ku hadhay min bacdi caadin see caadabadii intii la rogay kadib wabawaakum wuxuu idin dejiyey filardi dhulkuu idin dejiyey tattakiduuna waxaad ka yeelateen min suhuuliha banaankeeda qusuuran daaro watanxituuna waad qorteen aljibaala buurihiina buyuutan guryaad ka qorteen oo dhulkii banaankaana daaray ku dhisteen dhulkii eh, waxaa wey de cimrigooda dheeraaye dhulkii way qodeen gudaha waxa loo yaqaano oo guryaho salaxyaha dhexdooda ay ka qoreen fadkuruu xusuusta niman yahu alaa allah ilaahay nicmadiisii u idin siiyey idin soo reebay balaayo idinku ridin walaa tacsaw ha fasaadinina filardi dhulka dhexdiisa mufsidiin xaalaad fasaadinaysaan xaala muakidaa la yidhaah xaala muasisi xaala muakida yar icraabta marmar baan ku leexano dhalinyaradan ku dhiirigelin marka xaalada iyo caamilkeedu markay isku macno yihiin xaala muakidaa la yidhaah markay kale maa xaala muasisa intaa ku dhaaf dhalinyaradan baraarujinaya wuxuu yidhi nabiyulaahi saalix waxaad xusuusataan ood qalbiga ku haysaan ilaaha dhulka idinku baaqi yeelay markii fiicaan la baabi'iyey idin dejiyey dhulka banaankeedii guryaad ka dhiseen buuraheediina guryaad ka qodateen war nicmadu alla idin siiye xusuusnaa dhulka fasaadka ka daayo wadkuruu xusuusta niman yahow waxa qisooyinka lainoogu sheegaya innagu waa inaan ku cibro qaadanaa la rabaa qisadu bilaash ma ahaa wadkuruu xusuusta yacni qalbiga ku hayo ha ilaawina id waqti jacalakum idinka yeelay khulafaa kuwii ku hadhay dhulka ku hadhay iyo nolosha min bacdi caadin caad kadib intay halaagsameen wabawaakum idin dejiyey filardi dhulka idin dejiyey tattakhiduuna xaalo aad ka yeelateen min suhuuliha banaankeeda qusuuran daaro watanxituuna aada qorteen xorodeen aljibaala buurihi buyuutan xaalay gurya yihiin fadkuruu xusuusnaada niman yahow ala allahi ilaahay nicmadiisa walaa tacsaw ha fasaadinina fi lardi dhulka dhexdiisa mufsidiina idinkoo fasaadin maxay ku jawaabeen qaala almalow odayaashii waxay yidhaahdeen aladiina kuwii istakbaruu kibray oo min qowmihi tolki kamida liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen istudcifuu la daciifsaday iyagu hogaamin jireen liman dad waxay ku yidhaheen aamana rumeeyey mustadcafiinta oo minhum mustadcafiinta kamid a ataclamuuna ma ogtihiin ana saalixa saalix mursalun ku la soo diray inuu yahay min rabbihi rabbigii laga soo diray qaaluu waxay dhaheen mustadcafiintii innaa anagu bimaa kii ursila bihi lala diray muminuuna bayn waan rumaynay qoladii nebiyulaahi saalix jawaabta uu ka sugayey yaa dadkii masaakiinta ahaa iyo dadkii fiicnaaye nebiyulaahi saalix raacay yaa waxay ku yidhaahdeen saalix inuu rasuul yahay oo la soo diray ma rumaysantihiin waanu rumaysannahay bay taa hadal kama joogo qaala almalow odayaashii waxay yidhaahdeen alladiina odayaashii istakbaruu kibray oo min qowmihi tolki ka mid ah liladiina kuwii waxay ku yidhi istudcifuu la daciifsanayo tabarta daraa macnaa la hogaaminaya liman dad waxay ku yidhaaheen waxaa laga bedelay limantaa liladiinada marmar icraabtan ku yar leexan liman waxay dad ku yidhaahdeen aamana rumeeyey oo minhum mustadcafiintii ka mid ah, a rabbihi rabbigii laga soo diray qaaluu waxay dhi innaa anagu bimaakii ursila lala soo diray bihi maaga muminuuna baan nahay qaala ladiina kii waxay dhaheen istakbaruu kibray innaa anagu biladii kii aamantum bihi aada rumayseen kaafirowna waa ka gaalowni mayn annagu waxa idinkuma raacsanin qaala ladiina kuwi waxay dhaheen istakbaruu kibray oo xaqa ka kibray innaa anagu biladii kii facaqaru naaqata hashiibay gowraceen way boqono dhabeen markii dambena way gowraceen wacatow way ka kibreen can amri rabbihim rabbigood amarkiisii waqaalu wuxu hi yaa saalixu saalixow iitinaa noola kaalay bimaa tacidunaa waxaad noogu hanjabayso waxaad noo yabahod noo keen in kunta haddaad tahay min almursaliina kuwa la diray hasha caqri waa kaan sidaan sheegayno markii hore ninbaa leeb ku dhuftay markaasuu kii kalena boqonagooye haddana way gowraceen marka caqligu waa boqonagoyn wey labadiiba way isugu dareen waxay yidhaahdeen hashii markay dileen bay car saalixow haddaad nin tahay waxaad sheegi balkeen bay idhaaheen ma ilaahay baa laysku taagaa allah miyaa laysku taagaa facaqaru naaqata hashii bay gowraceen wacatow way ka kibreen an amri rabbihim rabbigood amarkiisii wa qaaluu waxay idhi yaa saalixu saalixow itinaa noola kaalay bimaa shay tacidunaa aada noo yaboohaysood noogu hanjabayso in kunta haddaad tahay min almursaliina kuwa la diray kitaab taariikhoon akriya meel waxaan ku arkay nin boqoroo yahuud oo gaala ah. yaa wuxuu ihi ilaahay qasab baa roob kaga qaadan ilaahay qasab waxaa lasi aad uga qaadan awliyadiisa halayn buu hadduuna roob isiinin awliyada halayn buu marka u badbaado subxaanahu watacaala <laughs> waayo marka gaaladu way fara badan yihiin car waxaad sheegi nagu soo ridbayna faakadathum rajfatu gariir baa ku dhacay fa asbaxuu waxay ahaadeen fii diyaarihim guryahooda jaasimiina kuwo kada looba kuwo jilbiiba marka meel kale sayxa ku taalla sayxo tana rajfaa ku taalla marka maskay sayxadii lagu dhawaaqay yaa qalbigoodii gariiray iyaga qalbigoodiibaa gariiray dhulkiiba meelo kamida gariirtay laakiin sayxadaa markii hore horeysa akhadathum sayxa markii hore fajiguna seexadu ka dambeeyey allah wuxuu yidhi faakadatum markay xaqii diideen akhadatum waxaa qabatay alrajfatu gariir qalbigoodiibaa gariiray dhulkiibaa la gariiray fa asbaxuu waxay ahaadeen fii diyaarin guryahooda dhexdooda jaasimiina kuwa jilbiiba oo meyda fatawallaa canhum intii nabiyulaahi muuse ka dambaysay dadka halaag mar ahi kuma dhaco laakiin abaar iska horimaatin iyo jiro la loogu bedelaa markay dambiilo noqdaan fatawallaa wuu ka jeedsaday saalix canhum kuwii mutakabiriinta ahaa wa qaala wuxuu hi yaa qowmi qowmkayow laqad ablaqtukum waan idin gaadhsiiyey risaalata rabbii rabbigay risaaladiisi wanasaxtu waan idiin khayrmayn waa idiin naseexeeye lakum idinka walaakin laa tuxibuuna ma jeclidin annaasixiina naasixiintii waa markay dhinteen buu la hadlaya waa markii nabiyulaahi maxamed qoladii beder lagu laayay taqaliibka lagu goray abujahl iyo raggii rag ahaa wixii alla ii balan qaaday waan helay ma hesheen oo cumar yidhi yaa rasuulallah miya ku maqliyo wayna jawaabaynayna kama maqli ogid waa sidii oo kale wuu ku dul hadlayaa fatawallaa wuu ka jeedsaday canhum xaggooda wuu iskaga dhaqaaqay wa qaala wuxu uhi yaa qawmi tolkayo laqad ablaqtukum waan idin gaadhsiiyey risaalata rabbi rabbigay risaaradiisii wanasaxtu lakum waan idiin naseexeeye naseexadu waa ruuxii oo loo sheego oo khiyaan ka dambaynin walaakin laa tuxibuuna ma jeclidin annaasixiina kuwa naseexeeya waa luudan waarsalnaa waan dirnay luudan luud wadkurna waa lasoo qadari karaa wadkur xus luudan luud id waqti qaala uu ku yidhi liqowmihi qowmkii uu la joogay kamuu dhalanine ataatuuna alfaaxishata warma xumaan baad la imanaysaan maa sabaqakum idinkama horreynin bihaa xumaanta min axadin qof oo min alcaalamiina ka mid a ah. wax raggu ay isku kaaftoomaan inta badan dadka bay isticmaali jireen wax idinka horreeye xataa xawayaanku idinkama horeyni inakum idinku lata'tuuna arijaala raggaad u tegeysaan shahwatan xiisayn aada xiisaysantihiin min duuni nisaa haweenka la-aantood bal antum idinku qoom qoom baa tihiin musrifuuna xadgudbay nabiyulaahi nuur xaaraan binu azar baa dhalay diyaar bakar buu ibraahim ka raacay adeerkii meeshan marka baxrumayd la yidhaah halkaasaa loo diray caasimada sanduume layidha iyo shan magaalo oo ku dhadhow yuu nabi ka ahaa marka muddo halkaasuu joogay marka dhibaatadana dhici doonto waxaasay barteen oo haweenkiina iyagaa isku kaaftoomay raggiina iyagaa isku kaaftoomay waa wax uga horre xawayaanku xataa uu ka yaqiinsan waxaa wax kala daay marka culimmadeennu waxay yidhaahdeen liwaadka waxa loo yaqaano xaddiisu waa maxay culimadu waxay u badan yihiin sida zinado kale u weyn hadduu muxsin yahay waa la dili hadduu hayru muxsin yahayna waa la jeeli abuu xaniifa isagu wuxuu yidhi sow intuu ilaahay ku ciqaabe kor loo qaadayn lama soo ridin ha inta buur la saaraa laga soo tuuri buu yidhi xaniifa isagu saasaa lagu xukumi buui laakiin waxaa laisku raacsan yahay in la dilay wa luudna bal sheeg udkur luudan luud sheeg id wakti qaala uu ku yidhi liqowmihi tolkii ata'tuuna alfaaxishata ma xumaanta la eg baad la imanaysaan maa sabaqakum idinkama horeynin bihaa xumaantaa min axadin qof oo min alcaalamiina ka mid inakum idinku lata'tuuna arijaala raggaad u tegaysaan shahwatan xiise ahaan xiisad baad ragga ugu tegaysaan miduuninisaa haweenka la-aantoon bal antum idinku waxaad tihiin qawmu qowm musrifuun xadgudbay yaa tihiin waxaa ka mid a waxyaabahu ku yidhi haulaai banaatihuna adharo marka gabdhihii u dhalay ma sheegayo gabdhihii anigu aan nabiga u ah baa kuwan ho waxa weeye alla idinku talagalay yaa ka mid ahay wamaa kaana ma noqonin jawaaba qowmihi qoomkii jawaabtoodu ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye akrijuu saara min qaryatikum magaaladiina ka saara inahum iyagu unaasun dad wey yataaharuuna isnadiifinayo inagaba yaqiiqsanaya oo waxanba aan rabin yataaharuuna isnadiifinon yani inaga inaga yaqiiqsan weye oo geesi naga awey ah jawaabtii saasay noqotay waa jawaab xun khayr buu la rabaa isagu allah baa u diray wanaag buu la rabaa iyo nadaafad iyaguna sidaasi ugu jawaabay inagana waa sidoo kale hadda hadaad ruux intaad waxu sheegto ku yidhaah war nagala tag waxaad wado waa sidan oo kale jawaab xunu buu ku siiyey wamaa kaana ma ahaanin jawaaba qowmihi qoomkiisa jawaabtiisii ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane akhrijuuhum luud iyo dadkiisa ka saara min qaryatikum magaaladiina ka saara dibadda inooga inahum iyagu unaasun dad weeye yataaharuuna isnadiifinayo oo isdahirayo waxeena ka yaqiirsanaya faanjaynaahu alla waa nabadgeline buui luud iyo waahlahu xaaskiisii ila mraatahu gabadhii xaaskiisa ahayd mooyaane waahlahu xaaskiisii waa reerkiisii iyo caruurtiisii ila mraatahu islaantii mooyaane kaanad waxay ahaatay min alqaabiliina kuwa cadaabka ku hadhay waamdarnaa waan ku dasiinay calayhim dushooda madaran madar xijaaratan ka sijiil yaa lagu daadiyey mid midkii dibadda joogayna marka waa lala gooyey malaku jibriil baa intuu qaaday oo kor geeyey mutafika kor intuu geeyey yaa dabeeraha iyo lukida cidooda dadka khalqiga samada joogaa maqlaya waa la soo celi waa baxrumeyd hadda biyaheeda lama cabo way oraysaa hadda allah wuxuu ihi faanjaynaahu luud waa iyo wahlow caruurtiisii iyo qoyskiisii ila mraataw xaaskii mooyaane kaanad waxay iyadu ahaatay min alqaabiliin haddaan ilaana muqadaco ka dhigana ilaa laakine imraataw haweenaydiisii kaanad waxay ahatay min alqaabiliina kuwa ku hadhay cadaabkay ka mid noqotay waamdarnaa waan ku dasiinay calayhim dushooda madaran roob dhagxaan ah yaa lagu dasiiyey fandur bal eeg kayfa siduu qof kasta oo dambiila waxaasaa u dambeeya allahu akbar wailaa madyana wailaa madyana arsalnaa waxaan u diray ilaa madyana madyan akhaahum walaalkood shucaybana qaala shucayb wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayow ucbudullaaha alla caabuda maa lakum idiinma sugnaanin min ilaahin ilaah oo kayruhu ayr qad jaakum waxaa idiin timid bayinatun xujacad min rabbikum rabbigiina idinka timid waa waxyigan aniga la ii keenay iyo walmiisaana wasanka walaa tabkhasu nnaasa walaa tabkhasu nnaasa dadka ha ka nuqsaaminina ashyaaahum ashyaadooda walaa tufsiduuha fasaadinina fil ardi dhulka dhexdiisa bacda islaaxihaa intay wanaagsanaatay oo tawxiidkii la qaatoo la fiicnaaday waxaa weeye dhulkaa fasaadinina madyan meesha la yidhaaha gobolada shaam bay ku dhowdahay nabiyulaahi shucayb shucayb binu maykiin binu waxaa yshur binu madyan binu ibrahim ila ibrahim afar wiiloo kaluu lahaa oon ismaaciil iyo isxaaq midna ahayn marka madyan waa qabiilana waa la yidhaah magaaladana madyan baa la yidhaah nabi shucayb asxaabulayana waa loo diray marka asxaabulayka la sheegayo asxaabulayati baa loo diray baa la dhihi kuwana akhaahum baa la dhihi marka culimada qaarkood waxay ka kala dhigaan kala laba meelood kala laba meelood laakiin ibnu kasiir wuxuu leeyahay waa isku miduun eykadu waa juuq ama kayn waa meeshay wax ku caabudi jireen madyanna waa waa qabiilkoodii marka juuqda de isagu walaal uguma ahayn wey si kastaba ha ahaatee wa ilaa madyana madyan waxaan u diray akhaahum walaalkood shucayban shucayb binu maykiil qaala wuxuu ihi shucayb yaa qawmi tolkayo ucbud allah alla caabuda maa lakum idinma sugnaan min ilaahin ilaahu ayruhu alla kayrkiia qad jaaatkum waxaa idiin timid bayinatun xujacad min rabbikum rabbigin xaggiina idinka timido waa waxyigan isagoo u wado fanfulkayla qoloba waliba waxa ugu daran qoloba waliba waxa u daran yaa laga waaninaya lagala hadlay fawfu fiya alkayla miiska iyo walmiisaana wasanka walaa tabkhasu nnaasa dadka ka nuqsaaminina ashyaaahum ashyaadooda tabkhasu nnaasa ashyaahum walaa tufsiduu ha waxba is ha ku samaynina filardi dhulka bacda islaaxihaa intay wanaagsanaatay kadib oo tawxiidkii la qaatay oy barwaaqowday ilan dembigu markii la yimaado dhulku wuu abaaroobay daalikum sidaasaa khayrun lakum idiin khayr badan in kuntum haddaa muminiina inaydaan dhulka fasaadinin oo dembi iyo shirki iyo xumaan ku samaynin oo dadka si fiican wax ugu mistaan wax ugu weysantaan alsataa idiin khayr badan waxa weeye qolo walba shayga ay ku xun yihiin yaa lagala hadla miiska iyo wasankiisa iyo miiskii waxaasoo dhan markii la isu geeyo waa inaad markaad dadka u miisina aada u taam yeesho markaad ka miisanna aad ka taam yeelato wixii dheeri ahedee soo gala adigu ma xukuntid laa yukalif lahu nafsan ilaa wascaha allah wuxuu leeyahay walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa intay wanaagsanaatay kadib daalikum sidaasaa khayrun lakum idin khayr badan in kuntum muminiin haddaad tihiin walaa taqcuduu ha bikulli siraadin jid walba ha fadhiisanina oo nabiyullaahi shucayb looga iman lahaa tuiciduuna idinkoo ugu hanjabi dadka oo inaad laysaan ugu hanjabi watasuduuna aada ka hor joogsanaysaan can sabiililaahi alla wadadiisa man aamana qofkii rumeeyey bihi jidka rumeeyey wa tabquunahaa wadada aada la raadinaysaan ciwajan qallooca aad la raadinaysaan waxaa la yidhi waddo walba way fadhiisanayaan oo laba dhinac u fadhiisanoo ma dadkay dhacaya wadooyinka u fadhiisan madna cid alla cidii nabi shucayb ku socoto oo muminiina y ka hor joogsanaya waa sidii qurayst kale oo quraysta marka mawsimku soo gaado wado walba dad baa la dhigi waxaa leelahay ninkaas waa nin saaxira waa ninkan waa ninka yaa loo sheegi dufayl bin camar nin reer daws abu hureyre reerkoodii ah oo boqorna ahaa shaacirna ahaa caaqil ahaa yaa lagu yihi ninkaa hadal ha ka dhagaysanin ha u tegin dhaguhu yuu furaystay kacbadu yimid nabigoo meel taagan buu arkay ishiisaa ku dhacday haybadiisii iyo nuurkiibaa soo jiitay nin caaqilana u ahaa markay nin caaqilaa tahay haduu ninkaasi wax fiican sheegana ku raac haduu de waxu sheegana iskaga tag intuu dhegihii furasii ka bixiyaba u yimid oo uula hadlay markiiba xaqiibaa ilaahay qalbigiisa ku riday waa ka nabigu diray uu yidhi reerka iyagii baan u kici markaa nabigu calaamo yar buu siiyey wejigiisaa iftiimayay markii hore meelka isaan saaxir la ii oo gacantaa looga dhigay fidos buuraha jidda xaggaa ka ah yuu ugu tagay markaasu sanamkii aabbihii iyo hooyadii yuu burburiyey aabihii hooyadiiba way raacay sideetan qoys buu hal mara tawxiidka u qabtay dee waa nin buu ahaa marka qurayshi saasay yeeli jireen walaa taqcuduu ha fadhiisanina bikulli siraadin jid kasta tuuciduuna aada u hanjabaysaan dadka inaad dishaan watasuduuna aada ka hor joogsanaysaan can sabiililaahi alla wadadiisa man aamana qofkii rumeeyey bihi sabiilka rumeeyey wa tabquunahaa dariiqa aada la rabtaan ciwajan qallooc wadkuruu war xusuusnaada oo bal dib u daraaseeya id wakti kuntum aada ahaydeen qaliilan dad yar fakasarakum alla idin badiyey wanduruu bal eega kayfa sidii kaana ay ahayd caaqibatu lmufsidiina ku wax fasaaday cidhibtooda ilaahi idinkoo yaroo baaba-ay intuu idin barwaaqeeyo oo taranteen oo wax walba idiin buuxiyey war nicmadaa bandib oo xaqan aan sheegay nimayu hadiidina xaqa iyo xaqdiidkaa isku xidhan xaqa iyo xaqdiidka waa laba shay oo iska soo horjeeda xaqa iyo xaqdiidku isma ogola marka dhibaatadu waxay ka iman markii la diida way wuxuu alla ku yidhi oo nabiga hadalkiisii ka ahaa wadkuruu eega id wakti kuntum aada haydeen qaliilan dad fakasarakum alla idin badiyey wanduruu eega kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu lmufsidiina kuwa fasaaday cidhibtooda warbal dadkii hore dib u daraaseeya wain kaana haddii ay tahay daa'ifatun qayb oo minkum idinkii idinka mid ah, aamunuu kuwa rumeeya biladiikii ursultu bihi liila diray wa daa'ifatun qaybna la yuminuu ayna rumaynin fasbiruu sabra xataa yaxkum allahu ilaa alla kala xukuma baynanaa dhexdeen haddaad kala qaybsanteen oo qaybaan badnayna aniga ay soo raaceen qaybina ay xaqii diideen ilaah baa ina kala xukumay in yar jooga idinkaaba arki doone wain kaana haddii ay yihiin daa'ifatun qayb oo minkum idinka idinka mid a ah. aamanuu kuwa rumeeyey biladii kii ursiltu bihi la ila diray wa daa'ifatun qaybina lam yuuminuu aanay rumaynin fasbiruu sabra xataa yaxkuma allah ilaa alla kala xukuma baynanaa dhexdeen wahuwa allana khayru lxaakimiina kuwa xukumo oo dhan ka wada khayr badan wey ilanagu dhan waxbaynu xukunaa allah xukunkiisa wax lamida la heli maayo wallah subxana wa tacaala